أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalayaal kusoo dhawaada insha allah silsiladii taariikheed ee aynu kaga waramaynay taariikh nololeedkii cumar ibnu khataab cumar al faaruuq xalqad kale oo ka mida insha allah walaalayaal hadda ka hor waxaynu kasoo warabnay macrakooyin fara badan iyo dagaaladii faraha badanaa ee dhacay xilliyadii markaa dowladii khaliifka uu ka ahaa cumar ibn khataab radi allahu canh xalqadii ugu dambeysay waxaynu si fiican ugu faahfaahinay macrakati alqadisiya dagaalkii qadisiya oo ahaa macrako aada u caana oo islaamka muslimiinta agteedaba caanka ah oo dadka muslimiintana markaa baal dahaba ugu taala waana macrakadii markii ay dhammaatay la furtay dhulka faris eewaddanka ciraaq oo dhan lana qabsaday markaa caasimadoodii oo ahayd madaa'in waxaana hogaaminayay baynu nidhi sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu saxaabigaas ayuu cumar ibn khadaab u doortay wayna ku guuleysteen markaa wax weeyaan macrakadii iyo duulaankii wayna iska dhiciyeen nimankii markaa farisiyiinta ah markaa qayb jabhaddaas waxay ka dagaalamaysay dhulka faris iyo ciraaq waxaa la barbar socday oo iyaduna sidoo kale jabhado kale ayaa dagaalamayay oo iyaguna ka dagaalamayay dhulka shaam oo saxaabo waaweyn ay hogaaminayaan abu cubayda camir bnu jaraax radia allahu canhu يزيد بن أبي سفيان شرحبيل بن حسنة iyo camru bn alcaas radia allahu canhum waxaana la kula jiray markaas oo hogaanka dagaalka isaguna ka mid ahaa raggii hogaaminayay dagaalka khaalid ibn lwaliid almakhzumiy sayfullahi almasluul radia allahu canhum waay hadda ka horna waynu ka warabnay macrakat ilyarmuuk dagaalkii yarmuuk la dhihi jiray oo isagana sababay in la furto markaa dhulka faris eh, dhulka sham in la furto baan ujeedaa dhulka sham intiisa badan oo dhan in la furto maalintii markaa dagaalkii yarmuuk uu ku jabay ninkii hiraqale ee roomaanka madaxda u ahaa wuxuu dhahay salaaman ya suuriya buu yihi suuriyay nabadgelya waa suuriya u haysteen ayaa wuxuu yihi salaaman ya suuriya salaam baan ku salaamayaa buu yihi salaan muwadac yacni salaan aan kusii sagootinayo dibna uma soo laabanayo buu yidhi subxaana dibna hee umguma soo laabanayo ayuu dhahay marka abu cubayda radia allahu canhu oo ahaa hogaamiyihii ciidamada muslimiinta ee dhulka shaam oo dhan wuxuu aaday markuu dagaalkaasi uu dhammaaday waa dagaalkii yarmuuge meesha la dhahda maraji safar halkiina muslimiintii iyo markaa nimankii roomaankaa dagaal baa dhex maray waana la furtay markaa kadibna wuxuu doonay in uu xisaar iyo go'doon uu ku qabto magaalada dimashik dimashik soo garan maysaan waa suuriya caasimadeeda iminka weeyaan waayahay ciidamadii markaa markii ay dooneen inay aadaan magaalada dimashik ayaa waxay warbay heleen sheegaya in ciidamadii roomaanka ah ee hiraqal ay isisoo uruursadeen oo ay yimaadeen meesha la dhahda faxal faxalna waa meel ku taala baysan baa iminka loo yaqaanaa waa dhulka filistiin ba iminka ku taalla marka dhulka sham markaa maqlaysid waxaa looga jeedaa waa filistin iyo urdun lubnaan iyo suuriya intaasaa laysku dhahaa dhulka shaam waay dabadeedna abu cubayda wuxuu qoray warqad buu u qoray cumar ibnu khataab ayuu u qoray uu leeyahay xaggaan ku bilaaba dagaal meesha dimashiq miyaan xisaar baan ku qabtaa mase ciidamadan uu soo diray roomaanku ayaan iska dhiciyaa cumar baa soo jawaabo wuxuu yihi waxaad ku bilowdaa magaalada dimashik ku bilow oo welibana magaalada dimashik waa xaruntooda buu yidhi sidoo kalena meeshan faxal la dhahana yadana cid u dir kaa mashquulisa oo qayb ka mid mida ah ciidankaagii kaa mashquulisay si aanay kuu soo gaadhin haddii la furto magaalada faxal waa sidii aanu jeclay haddii laga hor furto magaalada dimashikna waa sidii aanu jeclaan labadaba innaga saasaanu jecelnahay buu yidhi subxaan allah haddaad dimashik furatidna waxaa tagtaa magaalada ximis ximisna waa suuriyada iyaduna waa magaalo weyn oo kale suuriya ku taal ayaad aadaysaa waxaanad kaga tagtaa magaalada dimashik camru ibn alcaas iyo iyo shuraxbiil ibna xasana ayaad kaga tegaysaa meesha loo yaqaano urdun halkaa marka iyo filistiin inay sii furtaan marka waay abu cubayda markaa ciidankii buu ururiyey toban qaybood buu u qaybiyey kurduus kurduusku waa maxay waa guuto toban guuto ayuu ka dhigay ciidankiisii guuto kastana wuxuu u yeelay amiir amiir kastana wuxuu leeyahay labi shan iyo toban markaa amiiro kale oo kasii hooseeya waxa uuna u diray ama ay aadeen meeshii faxa la dhihi jiray ciidamada roomaanku ay isugu yimaadeen waayo ciidamadao dhanna wuxuu hogaamiye uga dhigay camaara ibnu muxsin oo ahaa nin saxaabiya roomaankii baa goobtu yimi iyagoo tiradoodu ay dhan tahay siddeetan kun marka subxaan allah waxaa hogaaminayay nimanka markaa roomaanka ninka la idhaahdo hogaankoodii wuxuu ahaa theodar saklari theodar saklari theodar saklari wuxuu isku dayay in uu markaa uu laaluusho ciidamadii muslimiinta ahayd dabadeedna wuxuu usoo bandhigay inuu laba dirham siinayo ku kasto ciidamada ka mida way diideen waa la dagaalamay toban kun baa gaaladii lagaga dilay macrakadii dabadeedna baaqigiina waa yaaceen subxaan allah ninkii tiyodar goobtii buu ku dhintay fa subxaana allahi alqadri ilwahaab sidaas ayay masiirkiisii u noqoday alxamdulilah meeshii yacni dhibta badan ba laga filayeyba markiiba muslimiintii markaa way ka gacan sareednaadeen kadibna abu cubayda oo ahaa abu cubayda wa caamir ibn ljarax weeyaan radi allahu canhu axad cashara mubashiriina biljana weeyaan waa tobankii saxaabiya jannada loogu bishaariye weeyaan radi allahu canhu amiinu hadihi lumma wey ayaa waxa uu ciidankiisibu kaxaystay isagana ahaa hogaamiyaha guud ee ciidamada oo wanagii ka warramayna in laga casilay khalid ibn lwaliid almakzuumiya waa laga casilay marka bedelkiisa waxaa la magacaabay abu cubayd caamir ibn ljarax hase ahaatee khaalid radia allahu canhu khaalid muu dhihin aniga waa lee casilay oo suuqa iskamuu gelin ama meelaha kale muu aadin ee ciidanka isagoo askariya buu ku jiraa bal u fiirsada cajaa'ibkaiyo layaabka adduunyada ciidanka wuxuu ku jiraa isagoo hee askariya marka horena wuxuu ahaa hogaamiyahoo dhan iyo wasiirkii gaashaandhigga subxaan way waaya abu cubayda markaa wuxuu dhanka dhankayo dimashik buu aaday dabadeedna wadooyinkii uu islahaa ciidamo madada oo roomaanka uu leeyahay baa uga iman kara ciidamo kale oo tiro yar ayuu ku gufeeyey matalan waddadii markaa loo soo marayay ximis buu boqorkii joogay markaa heraqal ximis buu joogay markaa waddada ximis ka imanaysa ee imanaysa dimashik ee madadka u keenaysa ciidan buu ku gufeeyey marka uu hogaaminaya dilkalaac halkaa nagaga gufeeyo nagaga mashquuli buu yihi subxaan allah waddada kale filistiin ka timaado filistiinna roomaanka haystay iyadana ciidan ayuu dhigay oo si aanay ugu soo gurmanin markaa reer dimashiq marka waay ciidankiisiibuu la soo baxay waxa xag faranta hore u hogaaminaya khaalid ibnulwaliid ayaa u hogaaminaya labada darafna qeybta midigna isagaa hogaaminaya abu cubayde ahaa qeybta bidixdana waxaa u hogaaminaya shuraxbiil ibni xasana iyo camru bn alcaas radia allahu canhum wuu soo baxay marka wuxuu yimi magaalada dimashik iskuweer buu ka qabtay magaalo yaroo kastaana xilligaa gidaar bay lahayd marka wax weeyaan saa loo isku weer saas loo waxa wey tuulo yaroo kastao xilligaa dee adduunka ku taalay si ay cadowga isaga ilaaliso gidaar bay isku soo hareerin jirtay marka gidaarkiibuu isku weer buu ka qabtay marka meesha gidaarkiina albaaba bay leedahay oo dhowr albaab dimashik magaalo weyn bay ahayd oo caana waana caasimadii romaanka subxaan allah caasimada romaanku saddex caasimadood bay lahaayeen romaankuna waa romaankii byzantiniyiinta loo yaqaanay ama romaanka bariyeed romaanku waa laba nooc waa waxa weeyaan waa romaanka bariyeeda loo yaqaano romaanka bisantiniyiinta oo waxay iyagu haysteen diintoodu waa ortodogos oo caasimadoodu waxay ahayd dimashik iyo waxay ahayd magaalada qustantiniya ama istanbul loo yaqaano iyo caasimada saddexaad ay leeyihiin oo iskandariya oo dalka masar ku taallay masarna iyagaa haystay markaa saddexda caasimadood bay lahaayeen waxayna waxaaj tegi jireen magaalada qudus waa romaankii bisantiniyiinta roomaanka kalena waxa weeye waa roomaanka galbeed oo isagu wuxuu ka telinayay magaalada rome ee caasimada talyaaniga labadoodaba ilaahay nebigi ilaahay wuu sheegay in la furanayo nebigi ilaahay wuxuu sheegay maxay in la furanayo caasimada qustantiniya istanbul ee roomaanka bariyeed sidoo kalena roomaanka reer galbeed caasimadooda rome ee dalka talyaaniga ku taalana islaamkaa qabsanaya nabiga ilaahay baana sheegay sala allahu calayhi wasalam ha dheeraato ama ha fogaato nacam ala kulli xaal dabadeedna albaabadii faraa badna magaalada dimashik ayay saxaabadii nebigu ay kala fadhiisteen khaalid ibnulwaliid oo ahaa seefta ilaahay galka la-ayd isagu waxa uu ku beegmay isagii ciidankiisii albaabka sharqiga albaab sharqi albaabka bariyeed bal u fiirsada albaabkaasi waa albaab khatara waa albaab halisa qoro albaabka bariyeed waxaa fadhiistay ciidankii khaalid ibnulwaliid almaqsumiyi sayfullahi almasluul albaabka bariyeed buu fadhiyaa isagiiyo ciidankiisi albaabadii kalena saxaabadii kale ayaa ciidamadoodii la fadhiistay markaa waayahay reer dimashik markaa baa ku cuslaatay hiraqal oo boqorkoodii ahaabay u direen waraaqo na soo gaadh isku weer baana laga hayaa ciidan buu soo diraa dee ciidanka xaguu soo maraya dilkalaac baa fadhiya meel halkana ma soo maraya marka filastiin wiis yidhahdaa madad uga kaalay ma soo marayo ciidamo mashquuliyabu ayuu wadooyinka dhigay marka subxaan allah waxay squarekaas ama go-doonkaas waxaa laga hayay magaalada dimashik toddobaatan habeen qolyo kale waxa la afar bilood iyo saddex bilood meelahaasay ahayd dabadeedna waa kuwa adkaatay oo jiilaalkiibaa yimi iyo qaboobihii iyo barafkiibaa yimi subxaan allah arintii markii ay ku adkaatay ayaa habeen habeenada ka mid a habeen habeenada ka mid a ayaa waxaa dhacday ninkii badho saabka ka ahaa magaalada dimashiq oo magaciisa la dhahdo nistas ibnu nistus nistas ibnu nistus ayaa habeenkaas wiil baa loo dhalay ilmaa loo dhalay dabadeedna askartiibuu isugu yeedhay subxaan allah cuntuu u sameeyey waa dad gaajoon iyo muddo dheer ku jiray marka godoon ku jiray maalintaa ninkii badho saabka ahaaba wiil baa loo dhalay askartii oo dhan baa isu timi cuntuu sameeyey iyo cabitaan khamriya waxyaala saasa dabadeedna way isugu yimaadeen cuntadii bay cabbeen sharaabkiina way ka dhargeen subxaan allah meelihii loogu talagalay nin walba uu askarta albaabka uu ka ilaaliyana way ka mashquuleen dabadeedna nin baa saa u arkay marka inuu laydhkii uu damay nalalkii iyo askartii meesha u taagtaagnay subxaanallah inay meeshii ka yaaceen magaaladii gidaaradii magaalada dimashik waayo ninkaasi waa sayfullaahi masluul khaalid ibn lwaliid weeyaan wuxuu arkay sidaasuu eegay mana seexdo khaalidun laa yanaam khaalid muu seexanayna xilligaa mar kasta walaa yatruku axadan yanaam kamanuu manuu u daynayn inuu hal qofi uu seexdo wuxuu ahaa toddobaatankii habeene ee isku iskuweerka lagagauu ku jirayba wuxuu ku jiray difaac saasuu markaa wax weeyaan u beegsanayaa gaalada meesha isugu timi dagaal buu hegan u yahay marka uu arkay isagu muu hurdin saasuu fiiriyo wuxuu arkay inaan meeshii ma jirin wuxuu soo qaaday xadhko uu ka sameeyey xadhig uu ka sameeyey sil yani sallaan sallaan la fuuli karo xadhig buu intuu isku xidhay ayuu sallaan ka dhigay markaas subxaan allah sallaankii xadhigga ahaabuu wuxuu ku tuuray gidaarkii gidaarkii buu fuulay isaga iyo laba nin oo kaleo geesiyada ka mid ah qaacqaac ibn camru atamiimi waa intaanu qaacqaac tegin maxay dagaalkii qaadisiya waayo qaadisiya dambaysay qadiisiyana waa ka warramnay deetana gidaarkiibuu fuulay khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu xadhigiibuu soo qaaday wuxuu kusii fuulay shurfada shurfadu waa maxay waa barandaha ka dambeen yani barandihii ku yaalay gidaarka ayuu fuulay dabadeedna intu wuxuu dhahay haddaad maqashaan takbiirteeda allahu akbar haddaad maqashaan yani idinkuna sallaanka soo fuula wuu fuulay markaa seeftiisii buu qaatay isagiiyo niman kalea la socday halkii barandihii halkii ugu sarraysay ayuu saaran yahay wuu takbiirtay marka allahu akbar buu yidhi muslimiintiina sallaantii bay soo raaceen marka wuu ka degay wuu ka booday meeshii shurfada ahayd ama barandadii buu ka booday laba nin oo albaabka maaragtay ilaalinayeyna kambashoodu qaado madaxoodu ununka ku gooyey albaabkiina wuxuu ku dhuftay seeftiisii wuu fakh buu ka wuu kala furantay albaabkii baryeed wuu furmay subxaanaka ya allah askartii ciidamadii khaalid ibnu waliid uu hogaaminayay oo dhan baa albaabkii bariyeed mar keliya soo wada galay dabadeedna iyagoo yaacayo takbiiranaya ayaa waxa weeyaan ay ku kadiyeen nimankiiyo khamri iska cabayo halkan inoo fadhiyo ninkii boqorka ahaa uu sharaab iyo cunto siinay way argagaxeen war maxaa dhacay khaalidna kii kasoo horbaxaba madaxuu gooyaa subxaan allah dabadeedna markii ay arkeen in halistii ay gaadheen ayaa magaalada dimashik magaalo weyn bay ahayd ayaa waxay dhaheen albaabadii kale saxaabadii joogtay ayay u tageen saxaabada kale iyagu ma ogaa albaabka bariyad iyo khaalid wixii uu sameeyey may ogeyn deetana way u tageenoo waxay dhaheen sulxi baan idinla gelinaa heshiis heshiis baan la gelayna albaabkiina way ka fureen deetana waxay dhaheen saxaabadii waaye mar haddaa heshiis nala gelaysaan okay albaabadii baa laga wada furay marka waxaa isugu yimi magaaladii dimashik khaalid oo kii soo horbaxaba dilayo dagaal isagu meesha kusoo galay iyo saxaabadii kale albaabada kale albaabadii kale laga furay oo waxa weeyaan iyaguna waxay leeyihiin magangelyan siinay oo heshiis bay nala galeen khaalid oo magangelyan nala galeen waxay uu yidhi sidaydii la galeen anaa furtay magaalada xoog canwatan xoog baa lagu furtay buu yidhi subxaan allah magaaladii dimishiq waa la qabsaday markaa waxaa qabsaday khaalid sayfullahi almasluul u fiirsada walaalayaal khalid ibn lwalid khalid ibn lwalid almaqsuumi sayfullahi lmasluul radi allahu canh calaa kulli xaal magaaladii dimishk sidii baa lagu qabsaday saxaabadii markaa waxay isku qabteen magaalada ma ma waxaynu ku qabsanay ma heshiis baynu ku qabsanay kow mise waxaynu ku qabsanay yani canwatan yani dagaal baynu ku qabsanay khaalid wuxuu yidhi anigu dagaal baan ku qabsaday waayo anigu dagaal baan kusoo galay magaalada kuwii kalena waxay dhaheen anagu ma heshiis baan kusoo galnay sharciga islaamkuna waa kala duwanta magaalada lagu qabsado dagaalka iyo magaalada lagu qabsado heshiiska waa kala duwantay sharciyo iyo xeerar kala duwan ba u yaal marka waxaa la yidhi okay qaybta qaybna waxaynu ka dhigaynaa dagaal in lagu soo galay qaybna waxaynu ka dhigaynaa maxay in lagu soo galay markaa heshiis in lagu soo galay laba qaybood baa laga dhigay marka qaybna dagaal qaybna markaa heshiis baa laga dhigay marka saasaa lagu heshiiyey sidaasaana markaa lagu furtay markaa magaaladii dimashik marka waay dagaalkaasi markii uu dhacay dabcan nebiga xabiibka uu ka warramay in magaalooyinka waawe iyo caasimada roomaanka la wada furanayo rasuulka ilaahi baa ka warramay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waanaan idiin sheegi doonaa insha allah markuu aynu dhammayno ayaan kolley axaadiista qaar ka qaar ka mida soo qaadan doona insha allah waaye markii markaa waxa weeyaan dimashik la qabsaday ayaa cumar baa warqad soo qoray u fiirso cumar markaa waxa weeyaan radia allahu canhu warka wuu la socdaa waa inagii hadda ka hor nidhi taaka taaka waxa weeyaan ayuu la socdaa fa radia allahu canhu wa ardaa ilaahay raalliha ka ahaado markii la qabsaday dimashik wuxuu yidhi haye waa inaad tagtaan ximis ha u ximisna waa magaalo weyn waa uu joogay boqorku markaa xilligaa aada ximis buu yidhi ximis waa inaad tagtaan dabcan waa soo baxay marka abu cubayda caamir ibnu jaraax iyo saxaabadii kale la socotay iyo oo khaalidna uu ku jiro radia allahu canhu magaaladii ximis ahayd ayay markaa isku weer ka qabteen haddana oo xisaar iyo go baa lagu qabtay marka subxaan allah go sidii loogu hayay ayaa waxay timi xilligii barafka ayaa soo galay xilligii jiilaalkii barafka ayaa soo galay dabadeedna barafkiibaa da-ay barafkii ayaa da-ay dhaxan badan marka dadkii reer ximis ee iskuweerka laga hayay dhaxantii ahaysay iyo barafkii ahaysay awgeed ayagoo kaba sita khufayn kabaha dhaadheer ee barafka loo xidho iyagoo sita ayaa lugihii googo-een lugihiibaa ka hadhay cagtiiba way go-day baraf awgeed saxaabada nebiguna bannaankay joogaan oo ay kaga hayaan waxa weeyaan go-doonka ay kaga hayaan iyagoo dacas sita kaba yaryaroo maaragtay naclayn laba dacase bay sitaan iyagu subxaan allah ile saxaray ka yimaadeen jasiirada carbeed barafna mabay ogeenba dacas bay sitaan waxna kumay noqonin barafki kuwii kale ga iyaguna halkan joogay carbeed waa ximis waxa deganaa carab iyo roman reer yuruba kuwii cagaha go-ay baraf ogeed fa subxaan allah u fiirsada markaa waxa weeyaan karaamooyinka ilaahay uu ka muujinaya saxaabadii nebiga ridwaan ullahi calayhim waayahay dabadeedna maxaa dhacay markaa nimankii reer ximis waxay dhaheen aynu nimankan cid iska celin karaysa ma jirto waa niman duula iyo gebigooduba aynu heshiis la galno qolyihii dhalinyarada ah iyo askartii baa diido tir anagu geli mayna wax heshiisan la gelina muslimiin ma jirto norway bay dhaheen okay sidaa markii ay ku eh, isku go-aamiyeen ayaa xusaarkii baa lagu sii adkeeyey go-doonkii dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ah ayaa muslimiintii unbaa takbiirtay allahu akbar bay dhaheen hal mar ayay takbiirteen dabadeedna gidaar ku yaalay magaaladii ximis baa dumay takbiirtii awgeed dabadeedna argagax iyo cabsi baa galay nimankii reer ximis ayaa galay waa kuwa qayliyey oo la hadlay madaxdoodii oo dhahay war naga furdaamiya xusaarkan nimanka heshiis la gala waxay doonaan ha nagu xukumaan waayahay bay dhaheen muslimiintii bay markaa u yimaadeen waxay dhaheen heshiis baan idinla gelayna okay heshiiskii baa markaa uu abu cubayda uu ka saxeexay wayna qabsadeen markaa muslimiintii magaaladii xims wayna ka qaniimaysteen subxaan allah warqadiina waxaa loo diray amiir lmuminiin cumar alfaaruq radia allahu canhu ardaa ayaa markaa loo diray dabadeedna wuxuu leeyahay abu cubayda caamir ibnu jarax radia allahu canhu wuxuu yihi ninkii boqorka uu ahaa xims dowladda roomaanka oo dhan boqorka uu ahaa ee hiraqal weeyaan waa hadda ninkii nebigu waraaqa u qori jiray weeyaan ee loogu taag waayo inuu diinta ilaahay uu soo galo isagoo waxaasoo ah hontiya iska hayso buu dhahay nebigu diinta ilaahay oo keliya soo gal wuu diiday waata hantidiisii sidii la doonaa laga yeelay marka waa la wada qabsaday badankeedii subxaan allah subxaan allah marka hiraqal maxaa ku dhacay hiraqal wuxuu dhahay abu cubayda wuxuu hi halkanu marna ku dhuumanayaa marna wuu soo baxayaa marna wuu dhuumanaya cumar oo maxaan ka yeelnaa markaasuu cumar wuxuu ihi faraha ka qaad buul Eh, iminka meelahii aada qabsateen waa inaad xukunka markaa aada ku sugtaan ayuu yidhahay radia allahu canhu ardaa waxaanad magaalada kaga tagtaa buu yihi ciidan yacni fara badan oo iska difaacaya roomaanka kaga tag oo markaa waa kaga tegay ciidankii buu kaga tegay abu cubayda ciidankaas waxa weeye ciidan aada u culus buu ahaa waxaa ka mid ahaa bilaal ibnu rawax ya allah waa bilaal muadinu rasuulilah muadinkii rasuulki ilaahay baa kamid ahaa xims subxaan allah waxaa kaloo kamid ahaa almiqdaad ibn lswad radi allahu canhu saxaabigii keliya faraska watay maalintii beder subxaan allah subxaan allah subxaan allah waay dagaalkaas waxaa la qabsaday markaa magaaladii xims baa la qabsaday waxaa kaloo dhacay dagaal kaloo ka dhacay meesha la hahda qansiriin qansariin dagaal baa ka dhacay abu cubayda markaa markii uu furtay magaalada xims ayuu wuxuu diray khaalid ibnu walid ayuu diray wuxuu dhahay waxaad aadaysaa kansariin wuu baxay marka kansariin waxaa degan carab nasraano ah ama masiixiyoodo kristaan noqotay iyo roomaankii reer yurubti baa degan khaalid baa lagu diray seefta ilaah iyo galka la-ayd ee waxa weeyaan meeshu uu maraba cagta marinayay khaalid baa ciidankii ka haystay magaaladiibuu isku weer buu ka qabtay marka subxaan allah markuu isku weerkii buu ka qabtay ayaa waxa weeyaan acraabtii reer baadiyihii buu qabtay waxay dhaheen reer baadiyihii anagu inaan idila dagaalamo wax tala ah kumanaan lahayn meesha wuu iska saamaxay markaa khaalid radi allahu canhu wax yani bahal yani mul wax heshiis subxaan allah waxaan ujeeda yani wuu iska saamaxay cudurdaarkoodii buu ka aqbalay manu dilin manu laynin markaa reer baadiyayaashii magaalada hareeraheeda joogay magaaladiinbuu xisaar buu ku qobtay markaasu wuxuu leeyahy khaalid wallaahi low kuntum ilaah baan ku dhaartay low kuntum fi samaa haddaad samada joogi lahaydeen la xamalana allahu ilaykum aw la anzalanakum ilayna ilaahay intuuna qaaduu samada noogu keenkeeni lahaa ama uu noo kiin soo dejin lahaa marnaba idinma seegana buu yihi mar walba waan idin qabsanayna buu yihi subxaan allah waa khaalid ibnulwaliid weeyaan dabadeedna wuu dagaalamay khaalid magaaladiina dagaal buu ku qabsaday gebigeediiba xoog iyo awood buu ku qabsaday wuuna furtay fa fataxahaa magaaladii uu furtay markaa qansarin ahayd subxaan allah khaalid ibnu weliid weeyaan cumar baa loo sheegay markaa warkii inuu khaalid uu furtay magaaladii qansaniin dabadeedna cumar muxuu dhahay dhegeyse wuxuu cumar uu dhahay marka raxima allahu abaa bakarin ilaahyo u naxariiso saxaabigii abuu bakar kaana aclama birijaali mini saxaabiga abubakar wuxuu ahaa nin iga yaqaana ragga anigu sidaan ragga u aqaano uu iga yaqaanin waayo abubakar wuxuu ka dhigay wasiirka gaashaandhigiisu wuxuu ahaa khaalid ibn lwaliid waanuu ka casilay baynu nidhi maxay cumar ibn khadaab uu casilay khalid ibn lwaliid marka muxuu leeyahay kaana abubakar aclama birijaali mini abubakar wuu iga yaqaanay rag yaqaan ayuu ahaayo wuu garanayay markaa ragga wuu iga kala garanaya wallahi ilaah baan ku dhaartay buu cumar yidhi innii lam aczilhu riibatan wamaan casilin shaki aan ka qaba khalid ibn alwaliid walaakin hase ahaatee khashiitu waxaan ka cabsaday an yuwakila annaasu ilayhi inay dadku isaga tala saartaan halka ilaahay ka tala saaran lahaayeen macnaa dadki inay ku fitinoobaan oo meeshu khaalid maraayo waxay dhihi jireen waxa weeyaan waxay dhihi jireen subxaan allah eh, waxa weeyaan waa seefta ilaahay oo galka la-ay meeshuu istaagaba waa la guulaysanayaa markuu waxaa arkay buu cumar ibn khadaab marka waxa weya caqiidada muslimiinta isagoo ilaalinaya awgeed ayuu casiray markaa cumar ibn khalid ibn lwaliid marka subxaan allah marka waxa weeyaan qiimaha iyo sharaftii iyo marka waxa weya karaamada uu leeyahay khalid radi allahu canhu wuu qiray markaa cumar ibn khadaab waana ilmaabti waana ilmaabti khalid iyo cumar ibn khadaab waa ilmaabtiyo way is yaqaanaanoo waana isku da oo waa dhalinyaradii soo wada korto way is yaqaanaan markaa fa subxaan allah subxaan allah subxaan allah waa sidaa markaa waxa weeyaan magaalooyinkii waaweynaaye sham ku yaalay suuriya inteeda badan muslimiintii baa qabsatay ilaahay baana ka xarimay reer yurubta inay dib u yimaadaan dhulka shaam subxaan allah faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam idaa halaka kisra haddii uu dhinto kisraha ka taliya dowladda farisiyiinta oo ciraaq iyo faris iyo dhulkaas iyo markaa bakistan meelahaasoo dhan gaadhay ninkaa kibray idaa halaka haddii uu geeriyoodo kisra kisra hadduu geeriyoodo falaa kisra bacdahu kisra ka dambeeya ma jiro buu dhahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa idaa halaka markuu dhinto qaysarun qaysarkii xukumi jiray dowladda romaanka ee heraqal markuu dhintana falaa qaysara bacdahu qaysar ka dambeeya ma jiro undur ilaa haadihi lbishaara yacni bashaarada intaa laga fogso nabiga inuu ugu bashaaranayo muslimiinta macnaha waxaa looga jeedaa dhulka shaam iyo dhulkan ciraaq iyo iiraan eh, sida marka islaamku uu qabsado cid uga dambaynaysaa ma jirto cid uga dambeynaysa oo gebi ahaanteed qabsan karto ka talinaysaa ma jirto aan islaam iyo muslim ahayn ayuu ku tilmaamaya nabigu sala allahu caleyh wasalam waa bishaaradii weyneed weeyaan markaasu weliba wuxu uhi waladii nafsii biyadihi ilaah baan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirta baan ku dhaartay waa nebigii baa hadlaya haa tunfiqanna kunuusahumaa fii sabiiliillah dhulka shaam iyo dhulka markaa farisiyiintaba kunuustooda iyo khasnadahooda waxaa ku bixinaysaa jidka ilaaha idinkoo u diriraya subxaan allah subxaana allah wa sadaqa rasuulullah rasuulka ilaahina runbuu sheegay waa in nebiga ilaahay uu geeriyooday marka mabuu joogin isagu goobta afar sannadood buu mootana afar sannadood gudahoodana dunidaba waxaa qabsaday cumar ibn khadaab bal u fiirsada walaaliya saxaabadii nebigaa qabsaday sala allahu alayhi wasalam wa radia allahu can saxaabati rasuulillah waayahay waxaa ka dambaysay marka dagaalkaas dagaal ka dhacay kaysaariya ayuu ka dhacay kaysaariya waa urdun ayay markaa waxa weeyaan u dhowdahay waa urdun iyo filistiin waxa uu cumar uu soo diray nimankii yani dadkii dagaalamayay wuxuu usoo diray mucaawiya ibn abi sufyaan mucaawiya ibn abi sufyaan wiil dhalinyara buu ahaa reer quraysheeda oo aada u yaqaana xagga marka waxa weeyaan subxaan allah maamulka aada u yaqaan walidalik baa ibn cabaas wuxuu leeyahy nin kaga wanaagsan madaxtinimada mucaawiya maba jiraba waa mucaawiya shiicadu hadhiyo habeen ay caydo iyo ku kastoo wax ka siin yihiin oo saxaabada nebiga dura walidaalika walaali mucaawiya marka la caayayo waxay dhahaan culummada islaamku mucaawiya waa biriij waa bridge loo mara saxaabada marka marka mucaawiye marka hore la caayo la aflagaadiye la lacnado gaalna laga dhigo waa bridge uu qofki uu kusii socdo inuu dhamaan saxaabada oo dhan inuu duro kadibna nebiguu duraa kadibna ilaahay buu duraa waxa weeyaan waa waa qaanuun u qoran markaa ciddii saxaabada nebiga nacab marka iska ilaali haddaad aragtid qofka oo caayay ama markaa wax weye wax ka sheegaya mucaawiya bn abi sufyaan oo ahaa saxaabiyu rasuulillaah saxaabigii rasuulki ilaahay khaalu lmuuminiin oo abti u ahaa muuminiintoo dhan oo nebiguna uu walaashii uu qabay umu xabiiba uu qabay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa huwa zindiiq waa zindiiq weeyaan waa zindiiq ku gabanaya markaa diinta islaamka oo shaati islaam soo xidhay weeyaan oo aan muslim rasmi ahayn marka saxaabada nebiga waxba lagama sheegi karo waayo wax ku cadbaan jirinba waa kadib iyo been unbay bay marka akrinayeen waa yahay markaa mucaawiya buu ayuu soo diray cumar ibnu khadaab yaa soo diray mucaawiya cumar alfaaruq cumar yaa ka yaqaaneen ragga dee cumar cid ka taqaani may jirin marka mucaawiyu soo diray wuxuu dhihay qaysaariye aad ciidan buu soo dhiibay wuxuu ku dhahay ula soo dardaarmay akhir qowla laa xawla walaa quwata ila billah waxaad badisaa buu ku yidhi kelimadda laa xawla walaa quwata illa billahi dhe allahu rabbuna wa hiqatuna dhe ilaahay baa rabbi noo ah ilaahay baan ku kalsoonahay sidaa dheh soco marka ciidankana kaxayso wuu soo baxay marka ciidankii waa dadaalay ninkii markaa macaawiya ahaa gaaladii buu la dagaalamay siddeetan kun ayaa marka waxa weeyaan ka hor yimi subxaan allah yacni waxaan u ciidan aada u tiro badan dhowr boqol oo kun dhaafiya ayaa ka hor yimi goobtii dagaalka siddeetan kun baa ku dhintay balu fiirsada sideetan kun roomaanku meel keliya markay istaagaan intaasoo boqol oo kun ayaa ayaa waxa weeyaan eh, subxaan allah imanaya goobtii dagaal haddaa maxay la jabayaan maxaa waayo waxaynu nidhi daga dowladdii farisiyiintuna saasoo kale ahayd in markasta goobta dagaalka imanaya mar walba waxa ka cudud badnaa oo ka tira badnaa waxaa ka tira badnaa markaa eh, cadawga ayaa muslimiinta ka tira badnaa haddana waxa wey dowladdoodii waa la jabiyey subxaan allah waayo su-aashaas maalintii horena wayn isweydiinay maantana waan isweydiinayna adiguna inaad isweydiisid weeyaan jawaabta waxaan u dhiganaynaa markay macrakooyinku dhamaadaan ayaan idin siin doonaa insha allah way waa qaanuun iyo xeer aynu ka dhex qaadanayno macrakooyinkaas oo dhan oo hadhowtole aynu ku baysgarayn karno waxa adduunka maanta ka dhacaya waxa maanta adduunka ka dhacaya saasaad u eegeysa marka waayo taarikhda maxaynu ka faa'idayna waxaynu ka faa'idaynaa inaynu waxa maanta dhacayana aynu ku qiyaasno ama aynu ku markaa waxa weeyaan aynu ku miisaamno markaa markaad aragtid qaanuunka markaad heshid waxaad ku miisaamaysaa waaqica maanta dunida yaal waay waa ka sheegi doonaa insha allah markuu macrakoyinkan dhamaadaan waa la dagaalamay siddeetan kun baa meesha kaysaariya uu mucaawiyo ciidankiisi ay ku dileen boqol kun oo kale way yaaceen meeshiina wuu qabsaday khumus buu u qaybiyey markaa shan meelood meel ayuu u qaybiyey eh, ayuu u diray markaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu arda ilahay raalliha ka aade sidaasaanay ku guulaysteen maxaa inoo soo hadhay markaa waxaa inoo soo haray furashadii la furtay filistiin iyo baytalmaqdeska iyo guushii ugu weynayd ee laga soo hooyay dhulka sham waaya taana insha allah waa ka warrami doona cumar ibn khadaab wuxuu diray saxaabigii markaa camru bn alcaas ayuu diray si uu u furto baytalmaqdeska ama magaalada qudus waa baxay markaa camru bn alcaas radi allahu canhu wuxuu aaday isagii iyo ciidankiisiiba xaggaas iyo markaa magaaladii qudus buu doonaya qudusna looma aqoonin waayo magaalada qudus dhowr magac bay leedahay xilligaa waxaa loo yaqaanay eliya xilligii nebigu uu noolaa wax loo yaqaanay magaalada qudus eliya ayaa la dhihi jiray eliya sidaa aawadeed axaadiista haddaad aragtid eliya baad ku maqlaysaa marka qudus baa looga jeeda marka wuxuu dhahay waxaad aadaa magaalada eliya ama qudus oo ay usoo xaj tegi jireen nasaaradu ciidankiisii buu ka haystay waxaa ciidankiisa markaa hogaaminaya oo la socda Eh, marka waxa wey waxaa la socda cabdillaahi ibnu camru bn alcaas waa wiilkii uu dhalay waa wiilkii uu dhalay maxay camru bn alcaas u dhalay waa wiilkiisi waa ninkii aadka u cilmiga badnaa weeye radi allahu canh waa saxaabi isaguna dhanka bidixdana waxaa u hogaaminaya janaad ibnu tamiim oo uu la socda shuraxbiil ibnu xasana ninkaa u fiirsada ninkaas waa dagaalyahan shuraxbiil ibnu xasana ciidan kasta oo dhulka sham tegay uu ku jiraa mar walba mar walba uu ka qayb geliy wuxuu ahaa dagaalyahan khatarag buu ahaa radia allahu canh waa soo baxay markaa magaaladii wuxuu qabsaday dhulka urdun ayuu qabsaday urdun markuu qabsadayna wuxuu kaga tegay abulacwar asulami kadibna wuxuu aaday magaalada ramla ramla waa filistiin bay ku taallaa iminka magaalada ramla ayuu aaday wuxuu ka helay ciidan markaa ciidan aada u fara badan ayuu ka helay oo uu hogaaminaya ardabon ardaboonkii romank ardabonku waa nin aada u garaad badan waa inin sheegi doonaa siduu ninkaas u garaad badan markuu arkay ciidankii ayaa wuxuu ku degay meesha la yidhaha ajnaadin ajnaadin ayuu ku degay kadibna ciidan kale ayuu faray oo marka waxa weeyaan aada meesha ramla loo yaqaaniye nimankaas ardobonkii ciidankaas ay joogaan kuwo kalena wuxuu u diray magaalada qudus ee iliya xilligaa loo yaqaanay isagu laakiinse ciidankiisii wuxuu la joogaa meesha loo yaqaana ajnaadiin marka ardabon wuxuu abanini nin garaad badan oo caqli badan aada u maskax badan ayuu ahaa ardabon dabadeedna cumar ibnu khadaab wuxuu yihi laqad ramaynaa ardaboon alcarab ilaa ardabooni aruum waxaanu ardaboonkii roomaankeeda iyo reer yurubta waxaan ku tuurnay ardaboonkii carabta ardaboonkii carabta waa maxay yacni ninkii ugu garaadka badnaa reer galbeed ee reer yurubka oo ardaboon ahaa oo markaa filistiin ciidankeeda hogaaminaya ayaa waxaa lagu tuuray ninkii carabta ugu maskaxda badnaa ugu garaadka badnaa daahiya min duhaati alcarab ama adahaa daahiya fi lcarab yani ninkii ugu garaadka badnaa carabta oo dhan waayo ninkaasi waa saxaabiyu rasuulilah camru bn alcaas weeyaan camru bn alcaas ayaa ah ninka ugu garaadka badan carabta nin wuxuu aha khatara fariid fariid kelmadda fariid waa maxa maxaa loo adeegsadaa qofku markuu maskax badan yahay fariid saxaabigan waad yaabaysaa markaad aragtid subxaan allah maskaxdiisa iyo garaadkiisa tusaalan idin siinayn tusaale ayaan idin siinaya insha allahu tacaala tusaalaha markaa waxa weeyaan aan idin siinayo wuxuu noqonayaa walaalayaal saxaabiga camru bn alcaas ayaa wuxuu doonay in uu ciidankii uu la dagaalamo marka ninkan kalena waa nin garaad badan baynu nihi marka meel uu uga galay iyo goldolooliba uu ka waayay sheeka markuu wax isku dayo farsameeyaba wuu ku fashilmaa markaa camru bn alcaas maalintii dambe markuu mar walba fashilmo mar walba fashilmo oo ciddii uu dirabo ay soo fashilanto ayuu isagiibaa tegey eeg u fiirsado isagiibaa tegey cumru bn alcaas laftigiisiibaa tegey wuxuu aaday ninkii ardaboon ayuu u tegey qasrigiisiibuu soo galay marka waa yaa tegaya hogaamiyihii ciidanka oo abaarka camru bn alcaas ahaa ayaa tegey subxaan allah markuu u tegey wejiguu soo duubtay wuxuu iska dhigay nin ka mida muslimiinta iyo nin fariisida rasuul soo ma garanaysa rasuul waxaa loo jeeda qofka waraaqaha ka qaadqaaday boosta soo qaada nin boosta ka soo qaaday camru bn alcaas buu iska dhigay waana isaga weeyaan camru bn alcaas goobtii buu soo galay saasuu fiiriyey marka hareerihii oo dhan magaaladii oo dhan hareeraheedii buu fiiriyey uu eegay dhufaystadoodii buu eegay wuxuu u tegey ninkii ardaboon ayuu u tegey deetana wuu waraystay ardabona waa nin maskax badan baynu nidhi su-aal kastuu weydiiyo cumru ibn alcaas wuu ka jawaabaa isaguna ardaboonkiibaa shekiyey wuxuu yidhi wallahi ninkan sida su-aalaha la yaabka uga jawaabaya ninkani waa camru ibn alcaas buu yidhi ee ninka aynu xidhno ama aynu dilno haddii uu camru ibn alcaas yahayna waan waa isagiiyo waa hogaamiyihii dagaalka muslimiinta weeyaan haddaynu dilnana khalaas de waa waa waa nin weyn baynu ka dilnay haddii kalena ilaah waan ku dhaartay ninkan waa nin maskax badane waxaynu ka dilnay nin la yaab laan ka dilnay muslimiinta camru bn ilcaas saasuu eegay marka uu fahmay in qorsho dagaal loo loo qorsheeyey wuxuu dhahay markaa ninkii buu yeedhay wuxuu hi yaa ardaboon waar ardabonow aniga may taqaanaa waxaan ka mid ahay toban nin oo saxaabadii waaweyned ee rasuulka ka mid ah oo cumar ibnu khadaab amiir ilmu'miniin marka uu tala talada uu uu tashanayo talada ilaa uu annaga nala tashado mooyaane go-aanba ma gaadho haye anigu markaa mid ka mid baan ahay sagaalkii kalena ay taagan yihiin markaa fariintii aad ii sheegtay anigu waan ku qanacsanahay sagaalka kalena aanu yeedho markaan u yeedho tobanka yagaas ayaa markaa heshiiska aanu kula gelaynaa addaboonkiibaa yidhi haye toban ka mida saxaabadii nebiga iyo toban nin oo waxa weeye talada ilaa uu cumar ibn khadaab la tashado aan taladuba ka go-in ayaa markaa imanaya waaye wuxuu ihi isaga iyo sagaalka kaleba oon isku darayna aynu layno wuxuu ku dhahay intuu dhegta u saaray kii askariya marka hore uu lahaa madaxa ka go ayuu ku yidhi faraha ka qaad siidaa wuu baxay <laughs> wuu baxay camru ibn alcaas faraskiisiibuu ka haystay manuu soo noqoninba markii dambea loo sheegay lagu yidhi war ninkii kuusoo galay ma garanaysa markaasuu yihi maya wuxuu aha camru ibn alcaas laftigiisii laa xawla walaa quwata illa billah cumar ibn khadaab wuxuu yidhi wallahi laqad hazamahu wuxuu dhahay labadii ardaboon ardaboonkii carabtii ardaboonkii reer yurubta madaxa isla galay madaxa waxaa guulaystay ardaboonkii carbeed oo camru bn alcaas ha balma <laughs> fiirsa garaad subxaan allah laa ilaaha illa allah subxaan allah waayahay dabadeedna adigu dagaalkiibaa dhacay meeshaas waxaa meeshii ajnaadin dagaal baa ka dhacay qadhaadh dagaal lamida kii yarmuuk oo kale ayaa ka dhacay waa la isgalay waa la isku madhay waa la isjafay waa la isga subxaan allah dabadeedna ardaboonkii reer yurubta ahaydee falastiin haystay iyo urdun ayaa warqad buu qoray dabadeedna warqadiibuu wuxuu qoray ninkii markaa camru bn alcaas buu qoray markaa wuxuu leeyahay camruyow ilaah man ku dhaartee weligaa furan maysid falastiin mana usoo dhawaanaysid qudus ee sidii raggii e hore ay ugu jabeen unbaad ugu jabaysaa yaana ha ku kadsoomin dabadeedna cid buu u diray e, cid buu u diray markaa e, waxa weeyaan ardaboonkii markaasuu ku yihi sababma waayo markaasuu wuxuu yihi falastiin waxaa furanaya nin magaciisu uu yahay saddex xaraf yacni baytalmaqdeska waxaa furanaya nin magaciisu uu yahay saddex xaraf yahuudda ayay kutubtooda ugu qornay yahuudda waxaa kutubtooda ugu qoran wada waa baybalkooda waxa ugu qornaan jirtay in dhulka filistiin uu faranaayo nin magaciisu uu yahay saddex xaraf subxaan allah oo sifadiisuna sidaas iyo sida ay tahay bidaar leh ayaa uu qoran dabadeedna cumru bn alcaas baa warqadii u akriyay kaasuu yihi ha ninka magaciisu saddex xaraf yahay waayo dee waa cumar waa cayn iyo miim iyo ra waa cumar ibnu khadaab weeyaan waa amiir lmuminiin bidaar leh waa cumar ibnu khadaab sifadan oo dhan isagaa leh wallahi ninka furanaya falastiin iyo baytalmaqdisku waa cumar warqad buu qoray yaa amiira almu'miniin magaalo ilaahay adiga kuu kaydiye weeyaan soo bax subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah cumar wuxuu doonay inuu soo baxo cuhmaan ibnu cafaan baa yidhi ha tegin ha tegin buu yidhi waxa weeyaan madaxweynihii muslimiinta ayaa aadaya ku dulle buu yidhi sharafta intaa leeg ha siinin ee ha tegin cali ibn abi aalib baa yidhi ya amiir almuminiin tag buu yidhi saasaa kuu fudude cumar markaa wuxuu qaatay taladii cali ibn abi aalib uu soo baxay markaa faraskiisii ayuu soo kaxaystay ama eh, geeli uu ku safray uu soo kaxaystay uu soo baxay radia allahu canhu cumar magaaladii madiinuu ka soo baxay wuxuuna yimi magaalada la dhaahdo yacni dhulka sham ayuu soo galay markii ugu horreysay waayo qofka soo baxay wa amiir ilmu'miniin madaxweynihii ugu sarreeye dunidaba xilligaa weeyaan cumar ibn khadaab radi allahu canhu wuxuu soo galay dhulka maga dhulka shaam ayuu yimi magaalada aljaabiya ayuu soo galay marka aljaabiya markaa wuu furtay baa furtay ehelkiisiina sulxi buu la geliya heshiis dabadeedna wuu khudbadeeyey khudbad aad u la yaab le khudbadihii cumar ibnu khadaab ee cajiibka aha buu khudbadeeyey subxaan allah isagoo ku boorinaya maxay islaamnimada sidoo kalena yacni ka eh, eh, markaa waxa weeyaan u dardaarmaya aakhiro xasuusinay khudbadihii caankaa ah weeyaan cumar ibn khadaab radi allahu canhu kadibna isagoo meeshii aljaabiya joogay ayaa waxa u yimi guddoomiyihii dee ciidamada muslimiinta oo dhan ee dhulka sham oo dhan waa abu cubayda caamir ibn ljaraax intaanu u imanin abu cubayda abu cubaydiya khalid baa israacay abu cubaydiya khaalid mar walba way wada socdaan inteeda badan way israaceen waxay qabteen magaalada filistiin dhulka markaa waxa weeyaan baytilmaqdeska ayay aadeen magaalada iliya baa la dhihi jiray xilliga iliya wuxuu doonayay inuu qabsado laakiin way u suurtoobi weyday oo ardabon baa jooga baa ninkii garaadka badnaa kadibna markii ay maqleen inuu amiirulmuminiin uu yimi jaabiya ayay yimaadeen marka yaa yimi waa abu cubayda iyo khaalid baa yimi subxaan allah iyo sidoo kale mucaawiya bn abi sufyaan isna wuu joogaa iyo marka cabdiraxmaan ibni cawf raggii saxaabadii waaweyneed badankoodii o dhan halkaasay kula kulmeen goormay kulmeen cumar ibn khadaab zemen muddo dheer ba isugu dambeysay dambaysay niman kale faranta dagaalkay ku jiraan subxaana allah markii markuu abu cubayda markuu arkay amiir ilmuminiin cumar ibnu khadaab ayuu soo orday wuxuu doonay inuu gacmaha ka dhunkado dabadeedna cumar baa isna foorarsaday wuxuu doonay inuu lugaha ka dhunkado markaasuu lugtiisiibuu dib ula noqday camru bn ilcaas radi allahu canhu subxaan allah cumarna markaa gacantiibuu dib ula noqday marka dabadeedna way issalaameen way ismucaanaqeeyeen u fiirsada jacaylka iyo kalgacaylka weyn ee ka dhexeeyay markaa saxaabada rasuulka ilaah ridwaan ullahi calayhim way yimaadeen wuxuu arkay cumar ibn khadaab baa waxa u yimi khaalid ibn lwaliid yaziid ibn abi sufyaan camru bn alcaas raggii madaxdii ciidamada muslimiinta dhan baa meesha maraysa waxay sitaan faras waaweyn faras bay u saaran yihiin dibaaj maryo qurux badan bay sitaan qururux buu urursaday markaa cumar ibn khadaab <laughs> subxaanaka rabbana laa ilaha illa quru wixii uu ursado wuu ku tuuray khaalid iyo yaziid mucaawiya iyo camru bn alcaas uu ku tuuray wuxuui war waa maxay durba ma isbedesheen adduunyadii baa raacdeen soo maha subxana allah nebiguba waxa uu sii mootanya afar sano sala allahu alayhi wasalam markaase waxay dhaheen yaa amiir almuuminiin amiirkii muuminiintow dadkan aan la dagaalamayno waa roman wuxun bay barteen yacni si aan u cabsi gelino wuxun bay rabaan haddii arkaan nin markaa wax waxawey maryo fiican sita maryo fiican qaba yani maryo fiican buu sitaa seeftiisa iyo koofiyadiisa markay arkaan way ka argagaxaan marka waanu ku argagax gelinaynaa buu yihi wuu iska aamusay markaa radi allahu canhu wuu ka aqbalay farahuu ka qaaday markaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu waa yahay dabadeed maxaa dhacay marka waxaa dhacday walaalayaal yani cumar ibn khadaab oo meeshii jooga ayaa waxaa soo baxay ciidan kurduus ayaa wuxuu ka yimi kurduusku waxayna waa guuto ciidana guuto ciidana baa waxay ka timi magaalada qudus markuu saa u arkeen bay saxaabadii seefi seeftii bay la baxeen cumar baa yidhi balukaadiyo nimankani nabadgelya u socdaan way yimaadeen nabadgelya u socdeen iyagii maaragtay roomaankii falastiin joogay baa waxay maqleen amiirulmuuminiin baa joogay ninkii magaciisu saddexda xaraf ahaa cumar cayn miim ra ninkii furanaya khalaas baytilmaqdeska weeyaan marka waxay dhaheen khalaas amiirulmuuminiin hadduu joogo heshiis baan la gelaynaa way yimaadeen heshiis bay soo bandhigeen heshiiskii buu la galay markaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuu ka saxeexay markaa subxaan allah waxaana heshiisku ahaa inay magangelyo la siiyo heshiiska loo yaqaano weeyaan cahdu cumariya waa axdigii ah, iyo ballantii uu dhigay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu dabadeedna saxaabadii waaweyneed baa markhaati ka noqotay sida khalid ibn lwaliid iyo camru bn alcaas iyo cabdiraxmaan ibn cawf iyo mucaawiya bn abi sufyan oo isagu ahaa ninkii qorayay warqadaba qorayay cumar baa dee dabcan madaxweynihii ahaa oo faray inuu qoro macaawiya qoriyo markaas saxeexaya marka waa loo saxeexay markaa subxaan allah sanadkii shan iyo tobnaad ee hijriyada bimacnaa afar sanadood oo keliya weeyaan geeridii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa kasoo wareegtay xilliga dunida dhow dhanna waa la wada qabsaday oo cumar baa maray weeyaan radi allahu canhu ardaa sidoo kale cumar wuxuu u qoray magaalada lud lud waa filistiin weeyaan waa filistiin magaalada ku taalla dadkii deganaana wuxuu yihi heshiis buu u qoray waa inay ka galeen heshiis bay galeen ardaboonkii markii uu maqlay inuu amiirilmuminiin uu yimi buu carabay u baxsaday uu iskaga tegay meeshii wuxuu tegay dhulka masar masarna waxaa haystay roomaankaa haystay masarna waxaa ka dhici doona waan ka warami doonaa waayo waxa iskaga daba tegi doona ardaboonkii carabta iyo ardaboonkii roomaanka masar yaa qabsaday oo furtay camru bn alcaas radi allahu canh camru bn alcaas baa qabtaday oo furtay waa ka warrami doonaa markay isla kulmayaan haddana labadii ardaboon waynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo insha allahu taala insha allah waayahay masar buu u cararay markaa ninkiina halkii haddaba isagoo cumar uu joogo ayaa nin baa u yimi ordaya oo le waxaan ah aniguu raahib qiso cajiiba baa halkan lasoo arooriyaa qiso cajiiba aada u layaab badan ibnu casaakir ayaa soo aroorinaya ibnu kathiirna wuu soo xiganayaa sanadkeeda ma garanaya inay saxiix tahay allahu aclam cid xaqiijisana ma garanayo marka waxa dhacday riwaayaddaas waxay tilmaamaysaa cumar baa markii uu dhalinyarada ahaa isagoo nin dhalinyaro ah ayaa wuxuu soo raacay waa islaamka ka hor ayaa wuxuu soo raacay safar reer quraysheed deetana wuxuu yimi magaalada dimashaq ayuu yimi cumar markuu magaaladii uu yimi ayaa raggii ay alaabta wada iibibsanayeen baamushtar baa waxbay ka iibibsanayeen dabadeedna nimankii way iska way way yaaceen marka nimankii reer qureysheed baa iska baxay cumar oo keligii ahoo raggiina ay ka tageen ayaa waxaa qabtay nin badriiqa badriiqu waa niman ka mida badhasaabyadii magaalada dimashik marka raggii dee magacay awoodda ku lahaa ayaa qabsaday cumar nin dhalinyaraa buu ahaa islaamka ka horweeyaan wuu qabtay cumar qol ku tuuray wuxuu u dhiibay fash mandaraqad iyo sabarad buu dhibay iyo manjarafad uu dhibay qolkii intuu ku xidhay wuxuu yihi ciiddaas gur dhis markaa guri ka dhis cumar nin wuxuuaa iska adadag marka horeba saasuu eegay yacni waxa weeyaan addoon buu ka dhigtay gebigiisiiba addoon ayuu ka dhigay gebigiisiba cumar ibn khadaab dabadeedna maxaa dhacay waxaa dhacday qolkiibuu iska fadhiistay waxba uu qaban waayay wax shaqaa uu qaban waaye cumar ninkiiba soo galay badriiqa ahadaa soo galay magaal gurigi qolkii soo galay markuu soo galay ayuu wuxuu leeyahay cumar halkaa madaxuu igaga dhuftay ferd anna intan cadhoodan mandaraqii ku dhufta uu dhintay waan ka baxo waan cararay buu yidhi saan u cararayay meel dayra baan iska fadhiistay nin raahi baa soo baxay markaasuu igu dhahay itusaai eegay ayuu ninkii igu yidhi kaalay wii hagaaji oo cuntuu isiiyey markaasuu igu yidhi ma taqaanaa niyow warqadii saxeex warqadani ii saxeex markaasuu yihi warni maxaa warqadda kaaga saxeexay markaasuu yihi niyahow ninka beledkan roomaanka iyo reer yurubta ka saaraya waa adiga hadda waa dhilinyar waa inan yar weeyaan markaa cumar ninka beledkan baa dhulka sham oo dhanba ka saaraya filis eh, roomaanka waa adiga ee warqadii qor buu yidhi <laughs> bar nin la eryanaya cabsanaya buu ahaa cumare eh, wuxuu yihi war warqad noocmaa baan ku qor wuxuu yihi warqad amaan ammaan igu nabadgelinayso aniga io qor cumar baa warqadii u qoray markaa deetana ninkiiba wagaraajiye wuxuu ku yihi dameerkaygan kaxayso nimankii kaa tegay kaa baxsaday ka daba tag kadibna dameerka soo dib iisoo dir isaga ayay imanayeen cumar sidii buu yeelay wuu baxay subxaan allah nimankii reer quraysheed buu gaadhay dameerkiina wuu soo diray markaa subxaan allah halkii hadaba meeshii jaabiya isagoo jooga markaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ayaa walaaliyaal waxaa dhacday ninkii raahibka ahaa ee berigaas qadiimi xilli de islaamka ka horbayd markaa cumar ayaa u yimi cumar ibnu khadaab warqadii buu dhiibay cumarow ma garanaysaa maalintan kugu lahaa adaa dunidan ba qabsanaya warqadii saxeex cumar saasuu eegay markaasuu yihi warqadan haa uu ka sheekeeyey marka buu ka sheekeeyey dabadeedna wuxuu dhahay muslimiintii ammaan siiya marka waa la ammaan baa la siiyey waana si wanaagsan baana markaa hee loo marti qaaday marka waayi maxaa inoo soo hadhay waxaa soo hadhay magaaladii qudus iyo furashada furashadeedii ama ah, furashada aabaheed oo ahayd magaalada qudus sidii loo furtay waan ka warrami doona insha allah cumar markaa magaaladii qudus waxaanu nidhi heshiis buu la galay radi allahu canh wuu soo baxay markaa cumar ibnu khadaab wuxuu soo kaxaystay awrkii uu saarnaa ayuu soo kaxaystay halkaa markuu ka soo gelayay magaaladii qudus ay saa u muuqatay gidaaradeedii cumar baa soo baxay oo sita khamiis khamiis yacni ragcadaysan ragcadaysan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeeda ruqacada khamiisku intuu jeexmay maradii uu sitay baa jeexantay deetana wuu ragcay wuu tolay macnaha meeshii uu tolay sideed iyo toban meelood buu ka dalooshamay nintiiba wuu tolay gacmihiisu ku tolay markaa radia allahu canhu adduunyada markaa waxa weeyaan uu ka saahiday cumar ibn khadaab fa radia allahu canhu arda ayaa soo ga oo awrkiisii isagu awrka ma saarna awrka ayuu hogaaminayaa hogaankii awrka ayuu wataa dabadeedna meeshii uu soo socday dhiidhi bay ahayd oo biya ayaa dhulka biyaa yaalay iyo dhooba iyo dhiidhi bay ahayd kabihiibuu la baxay waxaa soo baxay halkaa eeg bal u fiirsada mandarka iyo aragtida sidaas amiirilmuuminiin ninka madaxweynaha dunidaba ka ah oo waxa weeyaan hogaaminaya awrkiisii kabahana gacmaha ku sita oo meel dhiidhiya waxa weeyaan kasoo baxaya ayaa halkaa kasoo baxay markaa subxaan allah dabadeedna abu cubayda iyo saxaabadii rasuulkee dee waaweyneyd ee hogaamiyaashii dagaalka muslimiinta ayaa arkay way yaabeen markaa gaaladii qudus joogtayna saasay weegaysaa marka markaa wuxuu dhahay abu cubayda wuxuu ihi ya amiir almu'miniin amiirkii mu'miniintow qad sanacta alyawma amran cadiima maanta waxaad la timi arrin aada u weyn subxaan allah macnaha wuxuu doonayey in lagu soo dhaweeyo sida loo soo dhaweeyo madaxweyneyaasha buluug balaa waxyaalaha maaragtay madaxweynihii baa imanaya intaasoo ciidan baa ka horreeya ka dambeeya ayuu la rabay markaa kaasuu yihi wallaahi wuxuu dhahay cumar ibn khadaab alla bal ereygaasi muu ka soo baxo qofaan adiga ahayn ma adiga saa ku hadlay buu yihi abu cubaydow daatare waa kii cumar dhahay kelmadiisii caanka ahayd muxuu yihi marka innakum kuntum ardal annaas dad yo waxaa ahaydeen dadka ilaahay dadku abuuray xilli baa jirtay ahaydeen dadka ugu dullaysan uguna xaqiran uguna tirada yar baa ahaydeen fa acazakum allahu bilislaam markaasuu alla wuxuu idinku ciseeyey oo iyo awoodda wuxuu idinku siiyey islaamka diinta islaamka fain ibtaqaytum alcizata gayra alislaami adallakum allah haddaad cisiga iyo sharafta aad ka daydaydaan ama ka raadiysaan waxaan islaam ahayn alla wuu ku dullaynayaa erayga caankahay weeyaan cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wa hada saxiix wey wallahi taasna waa run mahmaa qofku uu ka raadiyo cisi iyo sharaf waxaan islaam ahayn ilaahay uu dulleeyaa haddaad sharafta ka raadisid islaamka iyo diinta islaamka ilaahay allah wuu ku cisaynaya marka marka wuxuu leeyahy aniga anaga waxaan dad dulaysan maxaa sharafta noo yeelay waxaa noo yeelay islaamka subxaan allah nimankani markaa maradayda iyo kabahayga maxay ku falayaan waxay ka cabsanayaan diintayda maadaama gaal uu yahay gaalkaasu ku kufriyay oo ilaahay uu ku duleeyay subxaan allah magaaladii qudus ayuu galay markaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu dabadeedna wuxuu raadiyey meeshii marka waxa weeyaan dhagaxii nebiga habeenkii leylat alisraa walmacraaj laga deelmiyey ee nebigu uu xagga samada ka aaday dhagixii mee baytalmaqdeska ila ilahay baa qur-aanka ku sheegay subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa ba baa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan addoonkiisii moxamed ka carowsiiyey magaalada maka masaajidka xurmaysan ee makata almukarama ku yaala beytka ilaahay baa laga carowsiiyey waxaana la geeyey masaajidka xurmaysan ee isaguna ku yaala bayt almaqdeska ee ku yaala magaalada qudus nabigi ilaahay baaba sheegay subxaana wa tacaala dhagixii sakhradii nabiga sare looga qaaday ayuu yidhi mee wuxuu weydiiyey kacab alaxbaar kacab alaxbaarna wuxuu aa nin yahuudiya oo soo islaamay oo aha ahaa marka ayuu ahaa wuu weydiiyey deetana reer bani israiil de isaguu garanaya wuxuu waa kan dhagaxii nebiga laga dheelmiyey dhagixii buu arkay saa wasak baa saaran nasaaradii maaragtay kristankii hayst haysatay magaalada qudus dhagaxan qiblo waxaa ka dhigan jirtay yahuudda deetana yahuuddu waagii hore markii ay falastiin ay haysan jireen ayaa masiixiyiinta ama nasaarada ayay aada u dhibi jireen aad bay u dhibi jireeno meelihii maaragtay ay sheegeen nasraanidu ay weyneyn jireen ama muqadasaadkooda u ahayd sida maaragtay meeshii ay sheegeen in lagu salbiyey nebi ciise lagumana salbina dee been bay iska tahay ay sheegtaan laakiin sida sheegtaan iyagu iyaguyo waxay rumaysan yihiin ayaa waxay meeshii maaragtay lagu salbiyey ayaa waxay ka dhigteen kudaafad ayay ka dhigteen yahuuddu okay sidoo kale meeshii ay sheegeen qabrigiibaa ciise lagu aasay halkaana waxay ka dhigteen kudaafad waayo waxay sheegaan eh, kiristaanku waxay sheegaan in nebi ciise inta la dilay ayuu saddex maalmood qabriga ku jiray kadibna qiyaamihiisaa kacay oo sare uga kacay meeshii walciyaadu billah u fiirsada qiyaamihiisaa kacay maxaa looga jeeda macnaha qofku markuu dhinto adigu maalinta qiyaame saacadda qiyaame soo xabaasha mud kama dhahaysid kama boodaysid deetana waxay dheen intuu ciise intuu dhintay ayaa qiyaamihiisaa kacayo mud saddex maalmood markuu ku jira xabaashii ayuu mar keliya ka booday xabaashii qiyaamihiisaa kacay bay dheheen okay halkii haddaba qiyaamuhu ku kacayna yahuuddii haysatay awoodda lahayd waxay ka yeelatay kudaafad kudaafad ay wax ku tuurtuuraan dabadeedna nasraanadu saddex boqol oo sannadood nebi ciise kadib ayay awood yeesheen oo romaanka iyo reer yurub ayaa qaatay diinta kristanka xilligii hore nasraanadu awoodba may lahayn gebigoodaba ma shan qof toddoba tiradooda wax yar bay ahayd laakiin saddex boqol oo sannadood kadib ayaa diinta kristanku ay soo gashay markaa eh, reer yurubta oo boqorkii markaa la dhihi jiray yani ninkii qaysarkii romaanka ka tagin jiray oo magac lahaa markaa la dhihi jiray markaa waxaa la dhihi jiray magaciisii qustantin ban bani kaas banigaas ayaa qaatay diinta nasraanada dabadeedna hooyadiibaa markii hore qaadatay hooyadii hooyadiibaa markaa isna wuu qaatay diintii nasraanada hooyadiibaa markaa waxay fartay in ay dhulka filistiin iyaga gacanta ku hayay in ay hagaajiyaan meeshii la sheegay in nabi ciise lagu salbiyey bara la salbinidee nabi ciise markaa meeshiiba waxay ka dhistay gabadhaasi kaniisad kaniisaddana waxaa loo yaqaanaa kaniisat alqiyaama qabrigii markaa mascuumka ahaa ay sheegay nabi ciise lagu dilay ama saddex maalmood uu ku aasna ayay kaniisad ka dhiseen waana kaniisadda loo yaqaana kaniisat alqiyaama ee ilaa iyo hadda ku taalla qudus ku taalla weya ee ay sida weyn u weyneeyaan ee waxaajtagaan weeyaan subxaan allah kaniisada marka qiyaamahana halkaasa laga dhisay qiyaama maxaa lagu bixiyay kaniisadda lianna waxay leeyihiin ciisa ayaa qiyaamihiisii kacay walciyaadu billah wa hada kufrun waana gaalnimadooda weeyaan iyo waxay rumaysan yihiin waayahay marka nasraanaduba awood markay yeesheen waxay ka argoosteen yahuudi dabadeena dhagaxii qiblada uu ahaa waana dhagaxa qiblada u ahay waa dhagaxii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyey ee uu sare ga aaday xagga sare ka aaday uu cirka ka aaday ayay iyaguna argoos iyagoo yahuudda ka argoosanaya daawo si colaada yahuudiya kristanka ka dhexaysa subxaan allah maaha saaxiibo waa col taxsabuunahum waxaa u malaynaysaan maxay jamiican inay wada jiraan laakiin way kala duduwan yihiin subxaan allah intaasoo madhab iyo intaasoo diimado kala duduwan weeyaan marka waxaa dhacay way cadhoodeen iyaguna dhagaxa waxay ka dhigeen gudaafad gabadhu intay soo qaado waxyaale markaa wax weeyaan wasakhaysan oo dhiigaysan iyo balaayo dhan intay kusoo marmarto ayay ku tuuri jirtay markaa dhagax markaa cumar baa yimi dhagixii buu nadiifiyey wixii wasakhaayoo dhan buu ka nadiifiyey uu daahiriyey markaasuu wuxu uhi xagaan ku tukada dabadeedna waxay ku dhaheen waxaad ku tukataa eh, maaragtay dhagaxa dhabarkaaga ka dhig kadibna tuko subxaan allah markaa cumar baa wuxuu yihi radi allahu canhu wuxuu dhahay Eh, waxaan ku tukanayaa meeshii uu ku tukaday rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam habeenkii leylat alisraa ee ilaahay markaa uu soo xaadiriyey nebiga dhammaan ambiyadii oo nebiyadii oo dhan ay ilaahay u keenay habeenkaas arwaaxdoodiibu ilaahay wuxuu keenay dhammaan nebiyadii o dhan habeenkii leylat alisraa dabadeedna nebigii ilaahay baa tujiyay salaada nabiga ilaahayna markaa waxa weeyaan imaamu alanbiyaai waalmursaliin imaamkii tujiyey nebiyada iyo rususha oo dhan dhammaantood wixii nebi jiray oo dhan ilaahay habeenkaas uu ugu keenay waana xafladii weynada loo sameynayay yacni nabiga moxamed sala allahu alayhi wasalam halkii uu ku tukaday nabigu ayuu markaa cumarna uu ku tukaday masaajidkii baa laga dhisay masaajidkuna waa kee masjid al aqsa masaajidka aqsa weeyaan halkaasuu ka dhisay markaa cumar masaajidka aqsa halkii yani dhagaxiina waa wuxuu waxa weeyaan eh, meeshii dhagaxa ahaydna isla masaajidka qeyb ka mida weeyaan laakiin dadku had yo jeeraale walaalayaal dadku waxay rumaysan yihiin koofiyadan dahabka ah ee maaragtay aad aragtaan koofiyadda dahabka ah ee baytalmaqdiska ka muuqata ma aha halkaasi masaajidkii nebigu ku tukaday halkaasi waa dhagixii laga dheelmiyey nebigeenna halkaasi ma aha baytalmaqdeska baytalmaqdisku waa masaajidka hareertiisa ah subxaan allah markaa yahuuddu iminka waxay rabaan in masaajidka qudus ay burburiyaan oo ay usoo reebaan muslimiinta maxay dhagaxaa yaroo keliya mana aha waa kadib weeyaan masaajidka nabigu ku tukaday waa masjid al aqsa waa meesha cumar uu aasaasay halkaa weeyaan halkana waa koofiyadda meesha loo geliyayna waa dhagaxii nabiga laga dheelmiyey sala allahu calayh wasalam waxaana koofiyadda u geliyay ninkii la dhihi jiray markaa waliid ibni cabdilmalik oo dowladdii umawiyiinta insha allah mar haddii cilmig eh, cimriga alla inoo daayo waa ka warrami doona waayahay meeshiibuu markaa cumar uu ku tukaday salaadiibuu akhriyey markaa muxuu ku tukaday marka wuxuu ku tukaday suuratu saad ayuu akhriyey suuratu saad ayuu akhriyey sababtu suuratu saad u akhriyeyna waxay ahayd falastiin iyo baytlmaqdeska wuxuu xasuustay maxay nabi daawuud iyo wiilkiisii nabiyullahi sulaymaan dabadeedna suuratu saad ayuu akhriyay saad walqur'aani lmajid suuradii buu akhriyay marka subxaan kadibna wuxuu ku tukaday haddana suurat lisra suurat lisra ama suuratu bani israa'iil labada magac iskale ayuu ku tukaday subxaana aladi asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina allahu akbar suuradaasuu markaa akhriyay dabadeedna fabaka saxaaba saxaabada rasuulka ilaahay baa oyda markaa maalintaa markaa walaalayaal waxaa u adimayey bilaal bay u yeedheen bilaal ibnu rawax subxaan allah bilaal maalintii u dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam bilaal maalintii u dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ku dhaheen bilaal u adin dabadeedna wuu adimay markuu dhahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ee uu maraya ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayuu oohin cunihiibaa xidhmay iyo qoortiibaa xidhantay wuu dhammaystiri kari waayey aadaankii waa maalintii uu rasuulku geeriyoda calayhi salaatu wasalaam dabadeedna wuu dhaartay wuxuu hi ilaah baan ku dhaartay rasuulka ilaahay mooyaane cid isaga ka dambaysan u addimaya ma jirto cid aan u adimaya ma jirto subxaan allah magaalada madiinana uu iskaga tego dhulka shaam ayuu ayuu ayuu dagaalka ka galay subxaan allah dabadeedna maalintiiba u yeedheen saxaabadii bilaal bay u yeedhen yaa bilaal bilaalo waxaadna xasuusisaa aadaankii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka bilaal wuu wuu addimay ashhadu an laa ilaaha ila allah dabadeedna fatadakaruu waxay xasuusteen nabigii moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu marayay ashhadu anna moxamedan rasuulullah ayuu isxidhay waa hadli kari waayey marka radia allahu canhu ardaa kadibna dhammaan saxaabadii rasuulka o dhan way ooyeen ridwaan alayhim nacam ilaahay ha u naxariisto marka suurat eh, israana waa cumar baa markaa qiraadii qur-aankii buu ku akrinayay sidaaba markaa baytilmaqdiskiiay ku furteen wuxuuna qoray markaa cahdiga iyo axdiga loo yaqaano cahdulcumari cahdiga iyo axdigii uu qoray cumar ibn khataab waana ballanta taalla ilaa iyo hadda cahdulcumari waa maxay waa ballanta ilaa iyo hadda u taalla eh, filistiin ee reer yurubta iyo maraykanku Ehm, maxay weeyaan wax oo cahdiguna wuxuu ka warramayay in eh, nasaarada loo daayo kaniisadooda subxana allah maalintii waxay ku dhaheen kaniisadan kaniisatu alqiyaama cumar oo burburi marka kaniisadaha lama burburiyo subxaan allah islaamka dhexdiisa haddii mawlaacyadoodiiyo meelahay ku cibaadaysanayaan lama burburiyo cumarna muu burburinin subxaan allah marka wuxuu ka mid ahay waxyaalihii cumar uu ogolaaday eh, nasaraanada inay usoo xaj tegi karaan maxay kaniisadooda iyo meelaha cibaadadoodkooda marka subxaan allah Eh, cahdigii uu qorayna ilaa iyo hadda wuu qoran yahay cahdigii cumar cahdigii cumar ilaa iyo haddana wuu qoran yahay markaa oo falastiin iyo baytlmaqdeska ayuu yaalaa subxaan allah faacaz allahu lislaama wlmuslimiin ilaahay baa guuleeyey islaamkii iyo muslimiintii ku guuleeyey bifatxi lqudsi furashadii quds oo ahayd markaa magaalada quds oo ah magaalada saddexaad ee ugu weynay islaamki iyo muslimiinta maantana ay yahuuddu say doonaan ka yeelaan ilaahay subxaana wa tacaala gacmahooda ha ka saaro yahuudda subxaan allah marka aeg u fiirsada cumar ibn khadaab walaalayaal ridmaan ullahi calayhim guulaha waaweyn ee islaamka uu soo hooyey ilaahay raalliha ka ahaadee isaga iyo saxaabadii rasuulka ee kala qayb gashay dhammaantoodba radwaanullahi calayhim halkaasaan kuusoo gabagabaynaya markaa maanta xalqadeenna insha allah maalinta soo socotana wayn ka warrami doonaa ghazawaadkii iyo macrakooyinkii kale ee dhacay iyaguna xilligii ka dambeysay markaa nabigeen cumar ibn khadaab iyo eh, sidoo kale fatxu masr masr hadda waa masr masr allahu akbar masr oo la furanaya balaag ilah ma ku dhaariye guulihii uu soo hooyey markaa saxaabiga weyne cumar ibn khadaab radi allahu canh ayaanu ka warami doonaa insha allahu tacaala iyo wixii kale dhaca insha allah taas aan kusoo gabagabeeyo hada wallahu aclam walaaladana aan la hadlo insha allah ha walaalayaal may maqlaysaan waxaa halkaasu ku dhamaaday insha allah waa yahay waayo jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu insha allah kheyr bay noqonaysaa waa inaiyo toddobaadkii soo socda insha allah iyo maalinta sabtida hadaayo kale insha allah